بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال المصنف رحimه الله تعالى بين تبذير وبkل رطبة وكلا hذين in زاد qتل bayna tabdiirin xoolaha oo la bayldareeyo iyo wa bukhlin in la bakhaylo oo lagu dheganaado labadaa dhexdooda rutbatun martaba ahaatay wa kilaa haadayni labadaasba dhammaantood insaada hadduu ziyaado qatala waxbuu dilaa musanifku caayayaa laba sifo oo damiim ah oo qofka muslimka la rabo inuu iska ilaaliyo sifada koowaad waxaa la dhahaa sifatu tabdiir in xoolaha lagu ciyaaro meelaha munaasibeen lagu bixiyo qofka uu iska daadaadiyo ayaa tabdiir la yidhaahdaa mubadir qofka sameeyana mubadir baa la yidhahdaa ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaatiin kuwaa iyaga ee xoolahooda iska dadaadiya meelaan aan ku bixiya shayaadiinta walaalahood wey marka mubadir baa la yidhahdaa qofkaa lama ogolo waa caayanya sifada ka soo horjeedana waa sifatu lbukli inuu qofku yahay qof bakhayl ah oo shaxiix ah oo masiig oo ku dhaga oo aan waxba sabanfal iyo sadaqo iyo sila midna aan samaynin bakhaylkaasna isagana waa madmuum waa la caayay labadaas sifa marka labadaa uu ka hadlaya wuxuu leeyahay waxaa udhexaysaa martabo wanaagsan oo qiimo badan bayna tabdiirin in xoolihii laiska daadaadiyo meel xun lagu bixiyey iyo wa buklin wa bayna buklin bakhaylnimo dhexdooda rutbatun martabo wanaagsan oo qiimo badan baa ku jirta oo u dhexaysa oo martabatu alqawaam baa la yidhaahdaa martabada udhexaysa waa alqawaam dhexdhexaysi in qofka wax bixin waxna bixiyo waxna reebo ilaahiyna uu ku ammaanay cibaaduraxmaan tilmaantoodana ku daray uu yidhi waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kana bayna dalika qawaama markay wax bixinayaan kuwa aan israafna la imaanin xadgudub xadda aan ka bixinin taktiir iyo ku dhegitaan iyo wixii xaqii la marinina aan la imaanin israafku kasoo horjeedaa iftaarku wa kaana bayna dalika qawaama labadaas dhexdoodana ku toosnaada kuwaasaa cibaaduraxmaan lagu tilmaamay ictidaalka iyo alqasdu fi nafaqa in waxbixinta lagu la dhexdhexaysto bilaa ifraadin walaa tafriid wa bilaa taqsiirin walaa guluw iyadoon xadaafna la samaynin aan lagana gaabinin dhexdhexaadkaasa shareecadeennu ay mar walbaba ku socotaa shay walbaba shareecadeenna kamid a mabaadideeda iyo ususheeda iyo dhaqankeeda meel walbaba caqiidada kasoo bilowgay tawxiidka ilaa mucaamalaadka mar walbaba shareecadu waxay taagan tahay dhexdhexaadka inaan xaddana la gudbin gaabina aan la samaynin wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa dhexdhexaad oo cuduul ah oo khiyaar ah oo qiimo badan bu ilahay naga dhigay subxaana wa tacaala wakilaa haadayni labadanba bakhiilnimada iyo israafka in zaada hadduu ziyaado xadda dhaafo qatalax buu dilayaa alqatlu almacnawi almajaazi qofka hadduu noqdo qof mubadir ah hadda waxaa weeya xoolihiisii gacantu ka bixi hadhow wuxuu noqonayaa qof caayan oo dullaysan oo ihaanaysan oo xoolihiisii gacantiisa ka bixiyey oo baahi iyo faqri iyo dad kale in u gacantiisa ay u baahatay mubadirkii marka waxaa weeyaan macnawiyan buu u dhimanayaa kii kale ee ahaa bakhaylkuna hadda asaguna waxaa weye sawadallaa wajho baa laleehay wejigaada allaha madoobeeyo dadkao dhan baa caayi waxaan qiimi qiiminayn baa laga soo qaadi waa laga deeqtoomi waa layskaga leexani sifa xun iyaduna labadaas sifo labaduba in layska ilaaliyo dhexdhexaadkaas oo ah in wax markii la bixinayo walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudhaa kula albasti marka gacantana ku dhajina dhuunta bu ilahay leeyahy hana sii daynin oo wixii o dhan ba gacanta xuquuqdaadii iyo wixii kale ha iloobin marka labadaas dhexdhexaadka ah ku soco haddii labadaasi laga laga hadhi waayana dee qofku inuuba macnawiyan iyo majaaz ahaan u dhinto ayaa dhalanaysa saasaa dhalanaysa bakhaylka waa la caayay deeqsina waa la amaanay mutawasitka dhexdhexaystana waa la amaanay mubadirkana waa la caayay nabiga caleyhi salaatu wasalaam niman reer banu salima la yidhaahdo oo ansaar ah iyo nabigu wuxuu yihi calayhi salaam yaa sayid ah markaas waxay aljad ibnu qays aljad ibnu qays ninkii la yihahda madax noo ah waxay ku dareen calaa anaa nubakiluhu laakin bakilnimaan ku ognaan ku xamanaa bakilnimaan ku xamanaa markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi waayu daayin adwaa min albukli bal sayidukum camr min ljamuux ah, cudurka ka xun bakhiilnimo maxay tahay bu yiri nabiga alay isalatu wasalaam ma nin bakhiilaa ah sayid idii noqon kara marka sayidkiina waxaa weya uu ka bedelay camar binu jamuux weyaan bu nabig alay slam uwaaska reerka boqorka reerka madaxda reerka waa camr bnu jamiix jad bnu qays dambe madaxan ima noqonayo bir nin bakayla gurigiisa la imaanayn shaa laga cabayn ya oon gogoshiisa fidsanayn ninkaasi reer ma xukumi karo madaxna ma noqon karo mas-uulna ma noqon karo marka camr bnu jamiix wuxuu ku wareejiyey sala allahu aleyh waalih wasalam laa takhud fi xaqi saadaatin madow inahum laysuu biahlin lizalal laa takhub ha dhex gelin <clears throat> oo waxa ka sheegin fii xaqi saadaatin sayidyaal xaqood iyo arrimahooda madow tegay sayidyaalkuba innahum ayagu saadaadkii tegay laysuu ma aha biahlin ehel oo ma aha lizalali simbirraxo iyo dhaliil dad leh ma ahe wuxuu ka hadlaya hadda musanifka saabiqiintii iyo dadkii naga horreeyay mutaqadimiintahaa in banaanka laga maro aan wax laga sheegin oo aan la durin oo la dacrinin oo cuyuubtooda iyo ceebahooda aan la raaraacin tanuu ka hadlayaa dadka ayaga ee saadaadka ay naga horreeyey waxay naga mudan yihiin inaan u duceyno innaga maxaa nahay waladiina jaa min bacdihim waxaa la rabaa marka inaan yaquuluuna rabbana kfir lanaa waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan inta anbaa inaga noo taalla marka kuwii dadkaa wanaagsan ka dambeeyey waxay leeyihiin rabbana kfir lanaa ilaahu noo dhaaf waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaalaha anaga iimaanka nooga hormarayna ilah uu dambi dhaaf qof marka tawxiidkan iyo islaamnimadan iyo diintan aada haysato tasalsulkay sanadka ah sabab kugu aha inay kusoo gaadho maanta kutubtan aada haysato sabab ayaga alifay waqti ku bixiyey xifdiyey oo ilaaliyey dhowray kadibna kusoo gaarsiiyey muxuu kaa mudan yahi waxaan ducaa ahayn kaama mudno inaad marka dhaliishooda la raaraadiyo meeshan ku gafay iyo sidan uu ahaa iyo waa qaabkaasi waa noocaada lagu hayo iyaga dhaqanba laga dhigtaba ya qaabkaas qaab fiican maaha haddii ay yihiin dad ahlul mubtadica ah oo dad ay ku dayanayaan oo wixii looga dayanayay aada ummadda oga digto oo tirahda ninkaasi waxa uu sheegayay iyo waxa uu qoray iyo waxa uu alifay iyo fulaan waa dalaal waa baadinimo naseexay soo gelaysaa dadka loo naseexay soo geli laakiin inaad isaga oo intaasoo wanaaga la yimid xaqii iyo sunnadiina ku taagan inta dhaliishaw inaad aruursato sida daksiga kole qofka noqonaya daksiga maxaa lagu yaqaanaa meelaha wasakdaa bisa umuraadin haddaa baraafuun kasta isla dhacdo suulkaa hadduu xoogoo booga ku arko intaa ma ku wareegeysan war baraafuunkan maxaa ku dira inta kale mau arko ma fiirnayo intaa yar ee wasakda raadsan daqsigoo kale ina noqdo maaha waida alxabiibu ataa bidanbin waaxidin jaa-ad maxaasinuhu bialfi shafiicin qofka wanaagsan ee muslimka ee qiimaha badan ee ee xabiibka ah hadduu hal dembi la imaado kumanaan maxaasin iyo wanaagow la yimid oo u shafeecaysa xaggaa maadfiris laasiyama hadduu culimo yahay oo mujtahidba u yahay in asaaba falahu ajraan wa in akhdaa falahu ajrun hadduu asiiba laba ajir buu le hadduu gafaxata ajir buu le dadaalka u dadaalay darta iyo niyada iyo xusnu qasdiga marka wax ka sheeg ma muudna <clears throat> wax ka sheeg tambiiha iyo baraarujinta iyo masaladaasi marjuux weeyaan raxima llahu fulan u unaxariisa maca cilmigiisa iyo khayrkiisa iyo fadligiisa laakiin mashradaasi waa sawaabka u jaaniba sawaab sawaabka dhinac bu ka maray haddaad tirahdo waa naseexo isaga xataa aduu ku maqlay waxba ma markeen lakin hadda dhulka la geliyo la yidhaahdo waxba ma aha ya taas waxaa weeyaan ma aha naseexada mana aha sifaadkii naga rabay ilahina subxaanahu wa tacaala waa ammaanay dadkii wanaagsanaa ee saxaabadii nabiga calayh salaam iyo dadkii ku raacay wanaagaba innagana inaan wanaagoodaas qira ayaa loo baahanya dadka markaa arrimahaasi ka shaqeeya waxaa asal u ah ama horgal u ah oo u horeeya shiicada iyo khawaarijta shiicada iyo khawaarijta ogtihin saxaabadii nabiga ka bilaabeen caleyhi salaatu wasalaam inay caayaan la dagaalaan shiicadii qaar in yar mooyaan intii kale saxaabada gaalnimo iyo riddi ku xukumeen in yarna waxay ka dhigeen macsuum sida ambiyadii oo kale ah khawaarijta waaba ku gaalnimo xukmiyeen oo dhiigoodai banaysteen labadaa qolaba marka ilaahi subxaanahu wa tacala waa noogadi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina tabacahum biixsaan saddexdaa uma dadka la rabaa inay noqdaan inaad muhaajir noqoto heli maysida ku dhaaftay inaad ansaari noqoto ku dhaaftay iyaduna maxaa kuu soo haray waladiina tabacuhum biixsaan kuwii kuwaa wanaagga ku raacay ee hadyigoodina qaatay duca iyo wanaag iyo niyad wanaag iyo qalbi fiiclina kula socday dadka iyaga ah ayuu ilahay yii radia allahu canhum waradu ilahay waa ka raadli noqday waraduu canhu iyagana way ka raadli noqdeen waxay la siiyo wanaagah waa ku qanceen wey waa ku qanceen waa ku raadli noqdeen laa takhud ha dhex gelin oo ha ka sheekeynin oo wax ka sheegin fii xaqi saadaatin sayidiyaal xaqooda iyo arrimahooda madow tegay inahum ayagu laysuu biahlin lizalal inahu laysuu biahlin lizalalkaasi haddii uu ka wado musanifka raximahu llah maba aha dad zalal iyo simbiraxa ay ka dhacdo laa cismata ila lirasuuli illahi sala allah alay wasalam qof aan nabiga ahayn alayh salaam macsuum wey la dhihi kara ma jirto hadduu fardi fardi uga hadlaayo zalal iyo simbirraxe iyo xumaan maba lahaba qofaan nabi maxamed ahayn sal allah alay wasalam oo macsuuma oo ilaa shan oo boqol kiiba boqol la dhihi kara ma jirto hadduu saa ka wado hadduu ka wado inuu laysuu bimajmuucihim biahlin lizalal isku duubnidoodaasi ma aha dad zalal iyo sibiraxe iyo baatil iyo xumaan isku raaci ma aha taana waa sax leanna maxaa yeele ummadda waxaa la yihahdaa macsuumiin bimajmuucihim laa biafraadihim majmuucooda marka laisku daro ummatu moxamed sal l slam waa umma macsuuma ah laa tazaalu daa'ifa min ummati daahirina cala alxaq laa yaduru man khaalafahu walaa man khadalahu qeyb ummadda kamida mar walba oo xaqa ku taagan in la helo oona baatil ayna isku raacin waa sunadii nabiga alayh salaam iyo wacdigii iyo yaboohii rasuulkeena uu ka hadlay alayhi salaatu wasalaam bale waxaa la amray in la raaco muminiinta meeshay u bataan ay raacaan muslimiinta ah meesha raacaan kuwa ayagu xaq la socdaa ah, waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmuminiin wadada muminiinta wadada ahayn ninka raaca kaas way midka leeyihin walihi ma tawalla wanusihi jahanam marka wadada muminiinta in la raaciyo ijmac baaba la yihahdaaba ijmaacuna waa xuja qaaica yajibu alcamalu walitibaacu bihi in la raaco la qaato waajib weeyaan ijmaca marka isku duubnida haddii laga hadlaayo laysuu biahlin lizalal haddii laga hadlaayo fardi fardise waxaa weeye mubaalaqa ku jirta waxaa qof aan nabiga calayh salaam ahayn oo cismo iskale ma jirto kullun yu'khadu qawlahu wayurad ilaa saaxiba hada alqabri buu dhihi jiray imaam malik raximah llahu tacala qof walbaba hadalkiisa wax la qaatana waa leeyahay khaana waa ka dhici oo waa bashar kulakum khaaa ilaa nabi maxamed mooyiri sala allahu aleyh waalih wasalam laa takhud takud dhex adhexgelin fi xaqi saadaati madow inahum laysuu biahlin lizalal qaar waxay leeyiin inahu laysuu biahlin laysuu ma aha biahlin ahl oo ma aha bizalali lizalali ee bian tuzilahum adiga inaad ku tuurto zalal iyo xumaan iyo waxaasay ahayeen eh, ooma kaaba mudna kaaba mudna ah, kaaba mudnee ilaali weeyaan ha ku ciyaarin ka difaaca saxaabada nabiga taabiciinta salafulumma cilmigii intaba waxay naga mudan yihiin ilaalin iyo difac bay naga mudan yihiin waxaa la yidhi nin la yihaahdo camar ibnu xabiib raximahullah ayaa waktigii cabaasiyada nin haarun rashiid haaruun rashiid ayaa majmaciisii iyo majliskiisi baa laiskugu imaaday oo markaasaa la niqaashay oo masaa-il baa laga sheekeeyayoo doodii waxay socotaba qolaa waxay dhaheen abu hurera saayid abu hurera saayid xadiis soo darshadeen kuwa waxay dhaheen abu hurerey wax ka sheegeen markaas abu hurere laftigiis waa khaldamayo xadiidkaas wuxuu sheegayo sax ma aho abu hurere wax ka sheegeen xadiid buuna warinaya abu hurere xadiid nabiga aleyh isalatu wasalaam markaasuu haaruun rashiidna wuxuu raacay qoladaas sidaas leh ayuu raacay oo u leexday nin dheer camar bin xurayth oo imaam ahaa qiimo badnaaba wuxuu yiri abu hurerena waa saxaabi jaliilah oo cadli ah xadiidka uu sheegana xadiid saxiix oo haabit can rasuuli illahi wey marka kifadii waxaa qaatay marka qoladii kale ayaa xooggii qaatay haaruun rashiid iyo culummadii lasaga dhinac ula jiray waa laga adkaaday markaasu wuxuu yihi haloo yeero markuu gurigii la aaday wuxuu yii igu yeera camr bin xurayf haloo yeero ninkii u yeeraay u yeera wuxuu yihi waxaa kuu yeeraya amiir lmuminiin haaruun rashiid waana dil buu kugu yeeraya inuu ku dilo ayuu kugu yeeraya markaasuu deen qabaystay xanuud buu ismariyey barafuum buu ismariyey way isudgoonaysa qofka dhintaa de waa la idgoonayaa isagii baa iskanfay oo isagaajiyey meeshii buu yimid isagoo majliskiisa fadhiya oo gacmaha intuu faydsaday saa u faydsay seef ololeysan gacanta ku haysta masalihii dhiigga lag lagaga dhowraayay meeshana saa u fidiyey camar soo baxay marka camar bin xared uu ducaysta wuxuu yii ilaahayow haddaan difaac iga tahay nabigaada calayhi salaam difaaciisa iyo saxaabadiisa diintana soo gaarsiisay ninka asaga ah iga nabadgeli waa yimid markaas wuxuu yidhi haye camar xuneed wax igu soo dhiirado oo weligay hadal igu soo celiya ma arkin adii horta maanta waxaa tama hadal baa igu soo celisay anigii hadal igu soo celisay oo taxaddi baa samaysay soo maha markaasu wuxuu yidhi amiirulmu'miniinow arrintaad ku hadashay arrin khalad ay ahayd waxayna keeni diintan aan haysanoo dhan baadal inay noqoto dee saxabada nabiga wax laga sheego salaad ma jir salaaddiina waxba kama jiro soonkiina waxba kama jiro sakadiina waxba kama jiro diintoodhan dhan baa baadil noqonaysa saa darteed difaac diineed bay iga aheede adiga kuma jeedin waxbana kuma yerin markaasu wuxuu yihi axyaytanii ya amar yaa cumar ibnu xabiib axyaaka allah waad i nooleysay biyo cumar binu xabiibow allah ku nooleeye mart dil buu ugu yeeray soo markuu saa u tusay oo yihi halkaas aan diin difaac bay iga ahayd diinteena haddaan saxaabiga wa ka sheegno saxaabada wax ka sheegno diinteena maxay noqon waxba kama jiray noqonaysaa marka diin la-aan baan noqonaynaa nabigeena iyo diinteena baan difaacaya aniga adig kuma jeedin wuxuu yidhi waad i nooleysay allah ku nooleeye aas khatar baad igelisay lan hadduu dili laha maxaa imaan lahaa man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiica saasuu ka wadaa dayib marka saxaabada nabiga gaar ahaan iyo salafka guud ahaan iyo culummada iyo fadliga ha fiirin weligaa dhanka xun ha ka fiirin dhinaca xun ka fiirin <clears throat> dhaqan iyana inoo noqonin cilmigeenna iyo barakadiisa waxay ku jirtaa inaan cilmiga iyo ehelkiisaba aan tawqiirino baabu tawqiiri culamaa a imaam nawowi raximah llah fi riyaad saalixiin culamada oo la tawqiiriyo la ixtiraamo waxaa ku jirta diinta oo la ixtiraamo shacaairtii diintay kamid tahay shacairti diinta kamid tahay dalika waman yucadim shacair allah bay kamid tahay nimankii saxaabada nabiga wax ka sheegay ayagoo iska kakaftamayo weliba ciyaar ciyaar ay ka tahay oo ayna ka dhab ahayn maxaa kusoo degay qul billahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka waxaa kala duwan in xaqa la iftiimiyo iyo in qof la jaraaxeeyo oo la dhaawaco oo wax laga sheego oo shaqa laga dhigto way kala duwantah diinta difaaceeda saxaabadaa niqaashi jirtay taabiciinta wada hadli jiray diinta mar qofka marjuuxa iyo qofka raajixa la kala cadayn jiray xaq buu ku taagay hebel xaqii iyo sawaabkiibu ka leexday waa la dhihi karaa laakiin dhaqan ma sida maarata dadka ay dad badan ay u dhaqmaan oo dalabatulcilmiga u badan weliba <clears throat> wataqaadi can umuurin inahu lam yafuz bilxamdi ilaa man gafal wuxuu leehay wataqaadi taqaadi bimacnaa takaafal wey takaafal ishalmaansii indhaha ka laab qadi daraf qadi darafa taqaadi indhaha ka laabo ishalmaansii can umuurin umuuraha qaarkood inahu lam yanfuz ma liibaano bilxamdi mahad iyo ammaan kuma liibaano ilaa man qof mooyaane afala ishalmaansiiyey afala iyo takaafala halkan wuxuu ka hadlayaa weligaaba ha noqonin un qof dhanka xunta un firfiiriya ha noqonin wax badan indhaha ka laabo wax badan indhaha ka laabo oo aad wax walba ha udabagelin u dabagelin ah. taqaafil waxaa jira taqaafil muqafil iyo mutaqaafil baa kala jira muqafil iyo mutaqaafil muqafilka iyo lama ogolo ninka inuu qofka inuu ahaado muntabih dareen badan <clears throat> wax badan garanaya wax mulaaxadayn kara wax fahmi karaa la rabaa laakin waxaa la diidan yahay waaa waxaa la diidan yahay taa muqafilka lama ogolo lakin taqaafil ya haddaad wax walbaba aad tidhaahdo se ku dhacday iyo dadkii waa baaba-een iyo waa halaagsaneen iyo wax walba adaba orado man qaala halaka annaas fahuwa ahlukum bay noqonaysaayo indhaha in laga laaba la rabaa laysa algabiyu buu le shaacirku bisayidin fii qowmihi lakina sayida qowmihi lmutagaabi qofka qabiga ah ee doqonka ah qowmkiisa sayid ooma noqdo lakiin ka doqon doqonka iska dhigaa sayida waxaa la yidhi tol wada wanaagsan ninkii raadiya tol wada wanaagsan ninkii raadiya maxaa la yidhi tollaan buu baxa baa layidhi haddaad kanna waxaasu sameeyey ku salaami maayo kaana gurigeyga yuna imaanin kaana ma arki karo aad ku hayso meel cidlaa marka damba soo istaagi marka indhaha ka laab waxaad u naseexi karta u naseexe wixii aad toosin karta toosi wixii aad indhaha ka laabi karta indhaha ka laab saas wey manaa inaadan aad dadka aad cuqdada wada qaadin dhammaantoodna aada xumaantooda wada urursanin baa laga hadlayaa iska cafisaa la rabaa oo xisaan u samayso oo faraha ka qaado wixii xumaanaana wanaag ku bedasho walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilati hiya axsanu faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim wixii sayi'a oo xumaana wanaag ku bedel bu kuleehay qofka cadaawada kuu qaba indhaha ka laabtee waxaan ogeyn is dhigtay wanaag su isku leeyahay qobolka waxbaa idin dhexeeya salaad macaan iyo soo dhaweyn aad tiri waxaa laga yaabaa hadduu caqli leeyahay inuu soo soo bedelo ayaa dhici karta gaar ahaan hadduu kariim yahay oo fiican yahay waxaa la yihi in alkariima idaa inaka ida akramta alkariima malagtahu ida akramta alkariima malagtahu wa ida akramta alaima tajabara tajabara qofka qiimaha badan haddii aad intuu wax kugu sameeya aad wanaag ugu badasho waa isgarwaaqsanaya wanaag buu marka dambe kugula dhaqmaya laakiin midka la-imka ee nacaskaa markaad wax u tarto asagoo wax kugu sameeyey oo wax kugu qaba aad wax u tarto tajabur iyo waa iga cabsaday iyo maarata iyuba u maleynba hagga su-aalaya nabigana maxaa kamid ahaa sifaadkiisa oo lagu almaamay ilahay uu amray khudi lcafwa waamur bilcurfi waacrid can ljaahiliin cafiga iska qaado ah, khud ilcafwa waamir bilcurfi walaga dadka far jahiliinta ka jeedso jahiliinta iskaga jeedso ah, saasa nabiga alay slam nagu yiri maalintii yowma fatxu maka uu maka qabtay nimankii kufaar quraysh ahaa dhibaatada dhibaatadan geystay nabiga eh, magaaladii ku dhashay konton iyo saddex sana ku gaaray kasoo saaray xoolo iyo xoog waxay lahaayeen saxaabada ka qaatay intaasoo dhibaato haddana uga daba yimid madiina qaswatu uxud qaswat laxzaab weerar ku hayay cadaawad joogto ah sagaal sideed sano ku hayay markii maka uu qabtay nabiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi maxaad u malaynaysaa inaan nagu samayn doono maada tarawna anii faacilun bikum inaan nagu samayn dono maxad u malaynaysaan markaas waxay dhn ahun kariim ibnu akhin kariim saasay dhaheen walaalow qiimo badan oo wanaagsan oo sharaf badan oo walaalkaanagi ficnaa baa ku dhalay way <clears throat> ku cabaadeen magaalada waa la hayaa dee odayaasha ogeed raggii baa meel iskuu keenay markaasu wuxuu yidhi idhabuu fa antum ulaqaa iska taga waad fasaxantihiin fasaxantihiin xataa shaqalaan lama dhigin waxaa lihi ciidanku darmada ciidankii bay raaceenba orkiiba laba kun ayag ah madaxaba loo taagay waxaa lihi ciidanka alkay u jirtaanba marka wuxuu leey wataqaadi iska indhaha ka laabo oo ishalmaansii can umuurin umuur <clears throat> yani umuurta wuxuu ka hadlaya bacd alumuur arrimo waxaa jira indhaha laga laaban karin wixii ihaanad diineed ku saabsan diintaada iyo karaamadaada iyo sharaftaada iyo cirdigaada waad ka hadli kartaa saasbiru can rafiiqi in jafaani calaa kuli ladaa ila alhawaana buu leh saaxiibkay waan u sabraya wax kasta oo goyn oo igu sameeyo laakiin wixii aan hawaan ahayn cirdigii iyo diintii iyo akhlaaqdii qofka iyo dhaawacayni taa waan ka hadlayanaa buu leehay ah, wixii kale lakin inaha laga laabaya waxaa iskugu imaaday mugiira binu shucba radia allahu canhu ninkii saxaabiga taqaariya qiimaha badnaa nin daahiya oo caqli badan buu ahaa nin guurka iyo nikaaxa iyo guursiga badyana wuu ahaa aad buu guur badnaa marka isagoo duqoobay oo oday noqday ayuu gabadh ayuu waxaweyu guur doontay uu doonay ama tuugay waxaad tirahdaba nin dhalinyaraan dhinaca kale isana waa soo toona waa soo doonay nin dhalinyarana waa soo doonay isagana waa soo doonay warkii buu maqlay in dhalinyaraha isagii inay tahay arrinta gabadhaas isku hayaan gabadhii baa loo yu u yeeray ninkii dhalinyaradana wuu yeeray wuxuu rabaa bal ninkan inuu maadaama oo dhaban iyo dhalinyaranimo uunan uga qaadaynin oo looga qaadi doono duqnimo lagu reebi doono bal inuu xeelad udugu rabaa waa wada hadleen wuxuu yidhi bal aswaraysana asbarano waran buu yidhi adiga see tahay xalkaasee wey saasaan ahayo aqoontayga waa saasoo ammaan buu iskala duldhac wiilka dhalinyarada <clears throat> nin la yaqaanaan ahay bu yidhi geesnimadeyda aqoontayda macrifadeyda caqligayga macruuf baan ahay bu yidhi ko wuxuu wado wada wadaba si yar kada ah muusahal hoosta oga geliyay xagga xisaabta ka warran buu yidhi dhinaca xisaabta saa isku tihiin wuxuu yihi shilin ima dhaaf y shilin meeshuu ka imaaday iyo meeshuu ku baxay ilaa hubsado ka hari maayo markaasu wuxuu yii anigu qandigayga oo dahab midhan ah ma gabadha iska agdhigo yaa meelu ku dhammaaday iyo gooru dhammaaday marra weydiin maayo biri qandigo cidlaa markaa arko aman qaadi haddana ku kaloo buuxa umaan udhigi biri gabadhii way fiirsay waxay tiri odaygan deeqsiga ehe waxba iweydiinayn yaa midka shilin aana kala baxsan karin ee dhaama takaaful bu ka wada waa salmaansiin waxaas wixii maxkad geysay iyo waxba ma dhahayo <clears throat> isaga bay dooratay wataqaadi can umuurin inahu lam yafuz ma liibaano bilxamdi xamdi iyo in la ammaano oo lagu mahadiyo ilaa man unbaa mahadin iyo ammaan dadka ka heli qafala ishalmaansiiyo oo aan wax badan sii raacin naam <clears throat> laysuu laysa yakluu lmaru laysa yakhluu ma aha yakluu mid uu ka khaali noqon almaru qofna ka khaali noqon mahayo oo ka badbaadi mahayo min didin did qof ka badbaadi ma jirta did iyo in la mucaarado mucaarada iyo in wax laga sheego walow xaawala haba isku daya alcusla inuu ku fogaado oo ku dhuunto fii ra'si aljabal buur madaxeeda ah, yani qof dacayd la-aan iyo cadaawad la-aan noqonay ma jirto waxun baa lagaa sheegi waxun baa lagaa sheegi maxaa wax laga sheegi hadhihin waxbaa lagaa sheegi gaar ahaan haddaad mas-uul tahay gaar ahaan haddaad maad ummadda wax ka ku dhex jirto waxbaa lagaa sheegaya walow haddaad hataa qof ka badbaadaya ma jirto buu leeyahy walastu binaaji min maqaalati daacinin wain kuntu fi gaarin calaa jabalin wacrin bu yiri mid kalena walastu yani kama badbaadayo ya binaji min maqaalati daacinin qof idura dacnigiisa iyo maqaaladiisa ka badbaad maayo walow kuntu fii kaarin godba aan galo godka xagga ku jira calaa jabalin wacrin buur sibsiba oo dhagaxa ah, oon la geli karin qoraf ku jira xataa haddaan galo oo meeshaas kaga dhuunto dadba ba wax sheegi ah, badbaadi maaya bule marka ma badbaadaysid wax ka sheeg iyo in dadka wax kaa sheegaan ka badbaadi mayside sabirka qaado takaaful iyo ishalmaansiin iyo aniga ilama jeedi iyo nacam aniga maaha wuxuu ka wado wuxuu ka hadlaayo iska dheh saas dheh gaar ahaan de dad aad adigaba dhaanto ood qiimaba ku dhaanto wax kaa sheegaan de waxa weeyaan qiimahaada iyo wanaaggaada baa laguu qiri laaya xasadnimo wey a ah, waidaa atadka maniyati abudayi lmutanabi muxuu yihi waidaa atadka maniyati min naaqisin fahiya shahaadatu lii bianii kaamilun qof naaqis oo macno lahayn hadduu wax sheegayga iyo xumaantayda u wadwado meelaha inaan dhamaystirrahan kaamil haybayba tusiba a ah. laysa yakluu qofka khaali noqon ma jirto oo ka badbaadi almaru qofka kama badbaadayo min diddin wax ka sheegaya mucaarabo iyo did inuu lahaado qof did ku yahay walow xaawala haba isku daya alcusla inuu ku fogaado oo uu galo fii raasi ljabali buur madaxeedba cusle inuu sameeyo mooyaane cusladu waa inaad waa did lkhulda khulda iyo cusla la yirahda kee fiican baa la isku haya culimadu inuu qofka dadka ku dhex jiro oo wixii dhibaataha ku sabro wanaagoodana ka qayb qaato iyo inuu wixii dhib ah intuu kasoo gaari laha diintiisa iskaba fogaado oo ah iska aado kee fiican waxay culimada qaarkood ay leeyihin wasadkaa fiicano hadba xaalka inaad qiimayso haddii fitantu badan tahay fasaadku badan yahay naftaada sharteeda aad u malaynaysa dadka inaad gaarsiiso shartooda aad ka badbaadaynin waxba aad ka badeli karin marka waxaa fiican cuslada fiican inaad iska fogaato ood meel iska gashood tagto ayaa fiican ah, oo nabiga alay sl ka sheegay akhiru zaman waxa u ficnaan doona nin arigiisa shacafuljibaal buuraha korkooda iyo meelaha mawaaqic alqadar roobka markda arigiis iska raacaya ugu khayr badnaan doona bu nabi aley isalatu wasalaam laakiin haddii aad maca dhibaatadooda iyo xumaantooda haddana aad wanaag iyo khayr badan iyo jamaacaad ka qayb gashay iyo janaasaad ka qayb gashay iyo silaturiximki iyo ciyaaratulmariidki iyo idcaamulmasaakiin iyolaytaam khayrkaasoo dhan haddii ay jiro munkarkii aad wax ka bedeli karto kudhex jirkaa fiican aladi yukhaalidu nnaas wayasbiru adaahum khayru min aladi laa yukhaalidu nnaas walaa yasbiru calaa adaahum dadka ninka kudhex jira ee dhibkooda u sabraya ka khayr badan midkaan ku sabreynin wax yar maaratay aan u adkeysan karin iskaga guuraya laysa yaklu ka badbaadi maayo almaru min didin marata did oo mucaarad wax ka sheega walow xaawala alcuslata fi ra'si ljabal mil can innamaami wasjurhu famaa ballaqa almakruuha ilaa man naqal wuxuu ku leeyahay musanifka raximah llah naseexadiisa qiyaam badneed bu weli noo wadaa mil iskaga leexo oo ka fogow can innamaam qofka namaamka la yihahde wararka wada ee dadka isku diraa ka fogow wasjuru weliba canaano isaga kula bod famaa ballaqa almakruuha makruuha iyo waxaasi kahorshada ahee dhibka ehe qofka isaga ah soo gaaraya ma soo gaarsiinin ilaa man unbaa soo gaarsiiya naqal ka wax soo naqliyay makruuha qofka gaarsiiyey marka qofka loo soo sheegay waxaa kugu lahaa qofkii wuxuu dareemayaa makruuh xanuun buu dareemayaa iyo culays dhib buu dareemi culayskaa marka kee sii daran ka kuu keenay iyo kii waxaan lagaaga soo sheegay kee kuu daran ka ku keena yaa dhibka yaa ka dhib badan leanna kaa isaga ah hadduunan warkankan kuu keenin qalbigaada caadi buu ahaa murtaaxu sadri baad ahayd dhibba maada dareemaynin xanuunba kuma haynin ha salaan baad ri ka siini waa iskaga qosli wax dhibaato in dhexaysa ma laha laakiin markuu kuu sheegay xanuunka ninkan kugu irbadan xun ninkan kugu muday kanaa kugu muday hebel baasaa kulahaa hebel baasaa kulahaa markuu ku yidhi ah waad xanuunsatay marka makruuha qofka kusoo gaarsiiye waa midka naaqilka ah kan naaqilka warka kusoo naqliyey ee kusoo gudbiyey hada huwa aladi balaqaka almakruh makruuha qofka kusoo gaarsiye kaa wey ee ku gaarsiiyey saasuu lehay musanifka raximah allahu tacaala waa namaam namaamka waxaa la yidhi waa qofka wararka fasaadka dadka isku dare ee waxaa kasoo horjeeda muslixa dadka isku soo heshiisiinayo walow hadduu rabeen baa ku heshiisiiye namaamkana waa isku diraha waay man nama ilayka nama canka baa layidhi man nama ilayka nama canka ninka adiga war kuusoo gudbiya adna u kaa gudbin xaqiiqada jirta taas wey ila ninkan waxaa weye wadiifa iyo shaqay u noqotay war buu kuuso sheegay marka markuu kuu sheego adigu ku dhegeysanaya waxaad dhihi doonto wuxuu sugayaa messajku kaa qaadi laha risaaladu kaa qaadi laha buu sugaya waa boosto way markaad tiraa masaasuu yidhi ha asagaa saa iyo saa iyo saa iyo saasa furuuq wallahi ninkii hebela saasuu kulaa maxaa indhex maray isagaa ila maraayada marka dambe cadaawad baa bilaabanaysa marka waa camal aad u xuno shaniica ah weeyaan oo waxay ka hor imaanaya maqaasidu shareeca maqasid shareca waxaa weeyaan alta'aaluf walictisaam cala alkitaabi wasuna waxtasimu bixabli ilah jamiica iyo shareecadu walaa tafaraqu yay mar walba ka sheekaysa yay shareecadu u sacyaysaa oo maqaasideeda ka mid a maqaasidii waxaa ka hor imaanaya tashtiidkii iyo cadaawadii iyo tafriiqii iyo ummadda kala geynteedii iyo taasna waxaa weya waa cagsi maa qasadahu shaaricu sharcigu wuxuu u qastay bay kasoo horjeedaa marka ilahina wuxuu leey walaa tudic kula xallaafin mahiin hamaazin mashaain binamiim ya mashaa socodka badan ee namiimada iyo isku dirka badan aad iyo aad iskaga ilaaliyo ha adeecina ha adeecin bu ilahi subxana wa tacaala waana ahlunaar baa lagu xadiis kuso laa yadkhulu janata namaam qofka dadka isku dirdira janno ma galo milcan inamaami iskaga leexo ka fogow wasjurhu cawliba canaano xasanulmisri ah, baa nin baa yaa war usoo gudbiyaa layiri oo yiri hebel baa saa kugu lahaa wuxuu yihi amaa wada amaa wajada shaydaanu rasuulan hayrak shaydaan rasuul adi aan ahayn ma waaye qof kale uu soo dirsada shaydaan adi ahayn ma waaye bu yiri amaa wajada shaydaanu rasuulan hayrak kuna wuxuu yidhi wallahi baan ka cadhaysiinayaa shaydaankii soo diray allahuma akfir li akhi kii uu lahaa hebel baa saa kugu lahaa yuu duca ku daldaray ah, marka muxuu ku hadlee dee war hebel waa saaxiibka war waaaswar waa u bashara waa lakin hebel waa fiican yahay haddaad tiraahdo qofka asaga waa runtaa uu fiican yahay laakin budhi hadhow isagoo dulaysan buu kaa tegaya ah, dama mil cani namaam iskaga leex wasjurhu canaano weliba famaa ballaqa lmakruha makruuhaasi ma soo gaadhsiinin ilaa man oo gaadhsiinta badan waxa waxaa iska leh ilaa man naqal qofka naqliga soo naqliyay warka keenay daari jaara suui bisabri wain lam tajid sabra fama axla nuqal wuxuu ku leeyahay daari la macaamil almudaaraat almulaayana walmulaadafa ah, mudaaraat iyo mudaahana ayaa kala jirta mudaaraatku waxaa weeyaan tanaasul can shay min addunya lisaalixi diinika aw dunyaaka wax adduunyada ku saabsan baad ka tanaasushay indhaha ka laabtay adoo diintaada ku difaacanayo cirdigaada ku difaacanayo yaa mudahana la yirahda yaa mudaaraad la yirahda mudaaraad ama almudahana waxa weeye tanaazul shay-an min diinika liqaradin dunyawi inaad diintaada wax kamida ka tanaasusho gaaladii baad u tanaasushay u qososhay wax u sheegtay raacday ya adigoo raba ad adduun ka heshid taa mudahana layidhahda ma banaana waduu low tudhinu fa yudhinuun a mudahanada ma banaana waxay rabaan inaad u dabacdo u jilcdo ayaanay kuusoo jilcaan oo meel dhaxay iskugu imaataan adiga gaalada middaa ma banaana laakin waxaa la ogolaya mudaahanaad qofkan inaad iskaga wado a carabka u jilciso xataa hadduu qof xun yahay oo wanaagsaneen aadan fuxshi la qaabilin iyo xumaan iyo cay iyo xumaan aad la qaabilin iska soo dhaweyso haddii dhibaatadiisi iyo laga baqaayo oo masaalix kale aad ku raadinayso wakii nabiga alay salaam ninkii u yimid gurigi soo istaagay masoo gala iidanu lahu bisaahulcashiira bu ninka asagaa soo geliya cashiirada iyo qawska uu ka dhashayna asagaa ugu xun asagaa ugu baasleh reerka uka dhashay asagaa ugu xun soo daaya bu yiri gurigi soo istaagay markuu soo galay alaana lahu lkalaam ha hadalkiiba u jidciyey soo dhawow nabiga alay slam waa soo dhaweeyey marka hore muxuu yiri bisaaqu lcashiira caaisha maqlaysay baa la yaabtay nabiga alabas marka horena saasaad ku tiri haddana waaba soo dhaweysay goormaad ugu baratay buu yiri inaan ahay qof faaxish ah dadka waxaa wuxuu ninkii dadka ay shartiisa ka cararaan ayaa dadka ugu xunbuy nabiga aleyh isalatu wasalam kama qaal marka tiibuu ka hadlaya wuxuu leeya daari iskala macaamil oo u jilci jaara suu-i dariska xun bisabri sabir kula macaamil wa in lam tajid haddaadan helin sabran sabir aadan helinna famaa axlaa maxaa ka macaan annuqal inaad ka guurto deriska hadduu kugu xumaado wax dhibaato badan wey jiiraanka deriska hadduu kugu xumaado aad bay udhib badan tahay marka deriskaada xun iskala macaamil ayagoo ku dhibaayo xoogo hadiyada iskaga gee udxiyada wax ka sii timirta ramadaanka iska sii xoogogu sadaqada iskaga gee salaam macaan iska salaam wax wey adoo dhibaato ay kugu hayaanoo dibindaabo ay kugu hayaanoo boosrix kugu hayaanoo qashinka kugu daadinayaan biyaha kugu sosaynayaan iskala macaamil inta u sabir karta u maxaa yeele jiiraanka aad baa looga digay qur-aanka kariimka waa aratay cibaadada ilaahay iyo waalidka iyo ixsaankiisa marka lasoo dhaafay waxaa layidhi waljaari di lqurba waljaari ljunub wasaaxibi iljambi inta aad jaris dariska tihiin ama qaraabo guriga ama daris ahaataan ama qaraaba sii socoto ama saaxiibka ahaado dadka ay wada jiiftaan qolka wada degan tihiin iyo kuwa aad maarata jiiraanka tihiin iyo saaxiibada ad waxwalbarataan iyo intaba isaan sameeya bu ilah l subana wataala isaan sameeya maa zaala jibriil xadidka fi saxiixa maa zaala jibriil yusini biljaari xataa danantu anahu sayuritu jiraan jibriil alay slam ba ii dardaarma mar walba jiraanka jiraanka jiraanka maxamedow ilaa aan u maleeyay inuu dhaxashiinayo oo deris deris ha lasku meesha wada dhalasha lasku dhexli lahaa in jiraan jiraan lasku dhexli baan u maleeyey bu nabiga alay salaam saasaan u maleeyey jiraanka aad baa looga hadlay dhib oo loo geysto oo xumaan loo geysta haba yaraatee ayaduna waa dembi kabiira oo min alkabaa'ir ka mid a iimaankiibaaba laga anfiyey qofka dembi dariskiisa dhiba wallahi laa yumin wallahi laa yumin man laa yamin jaaruhu bawaa'iquh a qofkii dariskiisa bawaa'iqdiisa iyo shartiisa ka nabadgeli waayaan iimaan ma laha buu nabiga sal allah alay wasalam marka hadduu kugu xumaado jiiraankuna waa dhib badan tahay gaar ahaan haddii magaalo la degan yahay oo boosas iyo guryo ama guurto ah oo aan la naqlin karin ay tahay darisana kugu xumaado hadihi akbar musiiba sacaadada meeshaasi sacaado ma taalo sacaado ma taalo sacaado waxaa weeyaan dariska uu kugu ficnaada dariska kugu ficnaada qaar kamida ah selafka booskoodii inay gadaan markay damceen oo la gorgortameen dadkii boosaska gadaayay waxay dheheen booska booska ah, suuqa saa kama jooge suuqa saa kama jooga bay dheheen ma aha bu yiri booska boos caadi ah hebel baan deris la ahaa bu yiri waxa hebel baan deris la marka waa oo la yeelaaba booska waxaan ku gadanaya hebel daraadi iyo masaajidkaasu deris leeyahay iyo hebel bu deris leeyahay iyo xaafid fiican wey saasa wax lagu gataa waa su ku qaaliyoobaan marka aljaaru qabla addaar aljaaru qabla daar wاrafiiqu qabla ariiq wاzaadu qabla safar xadiid baa soo araray fi sanadihi shay oo daciifi lakiin macnaahaan uu sax yahay aljaaru qabla daar intaanan daar ada dhisanin jiiraankaada iska fiiri sahan raadi aljaaru qabla daar maxay tiri gabadhii ahayd aasiya imraatu fircoon qiimaha badnay shahiidadeed rabbi bnilii cindaka beytan cindaka ay hormarisay agtaada jiiraan fi maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir cindaka aktaara jaaran daaran cindaka daaran rabbi ibnili cindaka beytan gurigii bay dib dhigtay deriskii bay hormarisay marka waxaa weeyaan jiraanka ilahina waa laga magangalaa subxana deriska xun haddii ducada nabiga alay slam baa noo jeeda xadidka fi sunan nisai ku jiray waa kuu nabig alay slam dhihi jir allahuma ini acuudu bika min jaari suui fi daari almaqaam deris xun oo meel aan laga guuraynin oo deganaan oo magaalo ah guri oo bos daris kugu xumaaday ilah dariskaasaan kaa magangalaya umaan kaa magangalaya faina jaara baadiyati yataawal faina jaara baadiyati yataxawal dariska baadiyaha way kala guurayaan oo la kala guuri karaa lasma markaayaba laakiin darisla magaalo gurigi mana gedi kartid meel cararta male waa cadaab weyaan daari marka iskala macaamil jaara suui bisabri sabr kula macaamil wain lam tajid sabran haddaa sabr helaynin famaa axlaa maxaa ka quruxsanoo ka macaan binuqal inaad kaga guurto iskaga guur ka carar hadii hadaad si aad sabirka haduu kaa dhamaado iskaga guur qala raximah llahu tacaala janib suldaana waxdar badshahu laa tucaanid man idaa qaala facal janib suldaan ninka madaxdaa iyo dadka madaxdaa iskaga fogow janib ibtacad weeyaan ka fogow waxdar ka digtoonow badshahu qabashadiisa laa tucaanid ha ku madax adkaanin man qof idaa qaala hadduu hadlo facala samayn dadka madaxda iyo salaadiinta iyo dukhuul abaabu salaatiin aad baa loo caayay in laga fogaado salaadiinta iyo madaxda iyo guryahooda iyo in mar walba albaabahooda la taagnaado oo ayaga lagu dhex jiro arrintaa iyadaa fitna keentaan man ataa abwaaba suldaan iftatan baa soo harata xadis fi sanadi shay oo bacdi ahli lcilmi ay daciifiyeen qaarkoodna bimajmuucihi ay tasxiixinayaan kaalalbani raximah llah man ataa abwaaba salaadiin iftatan waa fidnoobaa maxaa yeelay qofka suldaanka ah ee madaxda ah markuu hadlaayo ee sheekeenaayo inaad u rumayso wax kastaoo waa runtaa tiraada uqusasho oo diintaadii meesha ay ku baaba'do iyo inaad ka hor tagto tiraada hadalku hadlabaa tiraa waliyaa idab yeelo warsaa maaha war khalad baa ku dhacday ah sax maaha mararka qaarkood quraan iyo xadiid buu isku dayay mararka qaarkood wax diinu fadwoonay inaad inkirto oo markaa ruuxdaadi iyo naftaada aad khatar geliso markaaba diintaada waa fidno yaad khatar gelin ama waxaad khatar gelinaysaa naftaadi iyo ruuxdaadi waad khatar gelin haddaad anaa wax u sheegto ood ka hor tagtana kuu daran haddii aad ku raacdo ood uqosashana kuu daran banaanka marka inaad joogto ayaa ku khayrawn manaa bananka inaad joogto iskaga manaato ayaa khayrawn haddii laakiin naseexo iyo hadalkoo loo jilciyo si qiimo leh oo naseexa aday way fiican tahay in loo naseexeeyo naseexada way fiican tahay addiinu naseexa qulnaa liman lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati muslimiin wacaamatihi ah, aimati muslimiin bay soo gelaysa in loo naseexeeyo oo hadalka loo jilciyo oo naseexo la gaarsiiyo way fiican tahay qofka noocaas oo kale gaar ahaan dadka qaadanaya ee aada isleedahay warka wuu kaa qaadanaya dadka loo naseexeeyo wax loo sheego waxba dhibaataa male weliba hadalka loo jilciyo marka wax loo sheegayo maxaa yeelay fircoon waad ogtihiin mid basharka wax imaada oo dembi gala kii ugu xumaa ah ilahnimo iyo rabbinimo sheegto ilahay muxuu yiri faquulaa lahu qawlan nabi muuse iyo wuxuu diraya haaruun hadalka u jilciya faquulaa lahu qawlan layina lacalahu yatadakaru yaksha marka ha isku taagin madaxa nin madaxa gacanta ha utaagin guryahiisana tegin hana isku taagin lakiin hadday naseexo tahay salaf ulumma badaxduna waxaa la yidhaahdaa khayr eh, khayr eh, umaraa khayru lumaraa aqrabahum lilculamaa baa la yihi khayru lumaraa aqrabahum lilculamaa wa sharu umarada waxaa ugu khayr badan kuwa culimada u dhow ee eh, culamada mar walbaba u yeedha ee culamada dhex jooga ee naseexo ka dalba ee dhegeysta ee wax ka maqla culimadana waxaa ugu shar badan kuwa umarada mar walba u dhow ee u gala ee daba orday daba socday wax waxeeye shar iyo khayrba ku raacay daba orda kuwaas uga shar badan baa marka hadday naseexo noqoto waa fiican tahay cumar bin abd cumar bin khadaab ad garanaysaa saxaabada nabiga iyo taabiciintii waa la fadhin jirtay cumar bin abdilcaziz kadalika in ayaga maaragtay eh, madaxda la kaalmeeyo oo loo naseexeeyo oo mustashaar loo noqdo oo la toosiyo hadday qaadanayaan waa arrin fiican laakiin markay imaanayso arintu inay ay dhibaato kugu gaarsiisa naftaada ama diintaada janibi suldaan halkaas leanna hadallada culimada iyo salafka hadal walbaba maxalkiisa iyo munaasabadiisa la dhigi isku duudqaadna ma jirto ka wada tegidna ma jirto shay walba meeshiisa deji war haddii aad tahay qof wax bedeli karo naseexeyn karo aan xumaan iyo dhibaato ayna kasoo gaarayn madaxda u naseexeeya u duceeya wax loo sheego haddii laakiin dhibaato ay kaasoo gaari ama maahe aadan mulaadafe iyo mulaayane iyo hadal jilicsan iyo qaab mudaaraadoo fiican aadan wax ku gaarayn inaad isku taagayso markaa isku taagtana adiga khatarad ku geli iska ilaali wey jaarimi suldaana ka dhinaca ka istaag waxdar badshaw qabashadiisana ka digtoonow laa tucaanid haku istaagin madaxa ku taaginoo ku adkaanin man qof idaa qaala facal qof hadduu yidhaahdo hadalkiisa ilaa waa in samaynayo oon kaba istaageyninba hebel dila buu dhihi xabiska geeyo xidha hadduu ku dhaho ya aada ka badbaadaynin laa tali laxkaama in hum sa'aluu ragbatan fiika wakhaalif man cadal laa tali ha tawaliin oo ha qabanin alaxkaama axkaamta xukunka xukunmada loo jeedaa xugun iyo mas-uuliyad iyo xilal ha qabanin inhum wa inhum walow dadku sa-aluu ha ku weydiiyaano raqbatan jeceyl fiika adiga ay kuu qabaan darteedba inaad madax u noqotayba ha ku weydiistaane madaxha noqonin wakhaalif khilaaf man qofka cadaala ku canaananaayo ee ku eedeynaayo kule xilka waad qaban kartaa maxaad u qaban weyda kule kusoo qalqaalinayo ku qalqaalinayana khilaaf a man cadal ay man laama qofka ku canaananayo wey sabaqa sayfu lcadli bay dhen sabaqa sayfu seefta ka hormartay calaalka laa tali laxkaama xukun iyo mas-uuliyad iyo xil ha qabanin inhum sa'aluu hadday ku weydiiyaan xataa iska dhaaf in adiga oo lagu rabin aada orodeen xataa hadday ku weydiiyaan raqbatan fiika jeceyl ay ku qabaan darteed ha raadinin madaxnimada ha qaadanin wakhaalif weliba waxaa diidaa oo khilaaftaa man qofka cadala ku canaananaya ee bicadami tawalli laxkaam xukunka qabashiisa la-aantii kugu canaananaya kuu eedeenaya khilaafow ha ka yeeli canaantiisa maxaa yeelay inaha xasra a madaxnimada waa shalayto wanidaama yowma alqiyama maalinta qiyama nidaamo iyo shalayto wey intaasoo xil iyo mas-uuliyad ma kasoo bixi karta adhow adaa la weydiinaya racyadii raciyadii qof walba oo raaci ah raciyadiisu ilahay weydiin doona subxaana wa tacaala qofkii asagoo raciyadiisii dadkii madaxda u ahaa mas-uulkaa ah khiyaamay dhintana maalinta qiyaama ilahay ma kulminayo ma kulminayo ayaga iyo isaga mada janna lama gelayo marka waa arrin xun madaxnimadu gaar ahaan qofka hadduuna kasoo bixi karin xilkeeda qaban karin laakiin hadduu xilkeedana qaban karo qof kalena la waayo mar bay ku caynoobaysaa in mas-uulna noqdo qof kale oo meeshii ehel o ahna la waayo dadkiina ay kula soo doontaan oo ada raadinin de waxaa weeya waa loo baahan yahay waa loo bahan yahy wuxuu sidaa leeyahay madax bay lahayd weligeedba hogaan bay lahaan jirtay nabigaa hogaaminaya abubakar baa hogaminaya cumar baa hogaminaya cuthmaan baa hogaminaya ali ilaa yawmina hada hogaan ummaddu kama baado ah, laa yasluxu naasu laa yasluxu naasu fawda laa surata lahum walaa surata ida juhaaluhum saadu dadku madax la-aan ma joogi karaan fawdo kuma noolaan karaan haddana inay inaan ehel ahayn ay madax ka dhigaan oo jaahil ah ayaduna madaxnimadaasi qiimo ma laha walaa surata dacam e, e, idaa juhalahum saadu laa tali laxkaama inhum sa'aluu raqbatan fiika waxaalif man cadal khilaaf ina nisfa annaasi dadka niskiis acdaa-un colbay waxay ku yihiin liman qofka wuliya alaxkaam xukunka loo dhiibo haadaa markaas niska dadka dadka niskiis ay colka la yihiin in cadala waa hadduu cadaala sameeyo dadka niskii waxay col u yihiin ninka xukunka iyo mas-uuliyadda haya weliba hadduu caadil yahay wey oo qaadi wey xaakim wey waxbu kala xukumi dadka niskii gacana uguma jiraan haddi laba qof baa ku imaan soomaha muddaci iyo muddaca aleyh iyo muddaca labadaba xaq bay ku taagan yihiin midunba aq ku tahay midna xaqdarro kusoxa sooma marka uxukunta kii xaqa lahaa ilan gararro kama wada qoslisise kii laga xukumay mar walba muxuu kuu qaadi cadaawad kuu qaadi marka labadii qofba nis mid baa ku col ku ah saas wey macnaha waa haddaad cadaalad samayso ogow haddaad cadaalad samayn weydo oo jawr iyo wax kaa dhacaana hadda nis ka badan baa col ku ah ummadii o dhan baa col kuu noqon meelaad ku noolaata ma helaysid ayb ina nisfa annaasi dadka niskood acdaan waxay col u yihiin liman wulliya alaxkaama axkaamta iyo xukunka iyo qamaha dadka loo dhiibo haadaa arrinkaasna markaa nis ay cadaawad u noqonayaan in cadala hadduu cadaalad wax ku maamulo wey famaa baaluka injaar wadalam hadduu jawr iyo dulmi ku xukumo waxaad marinaysaa fa huwa ninka xaakimka ee qaadiga ah kal maxbuusi oo kaluu lamid yahay midkii la xabisay can ladaati bal huwa maxbuusun wey can ladaatihi wixii macaanaha o dhan baa laga xabisay wa kilaa kafayhi labadiisa sacab iyo gacan iyo dhudhunna fi lxashri maalinta qiyaamo iyo xashriga ummadda lasoo kulmin doono tugal waa la xidhayaa xadiid buu ishaaraya daciifa ah qofka madaxda qiyaama wuxuu imaan doonaa isagoo maqluululyadayn gacmaha ka xidhan marka ama cadligiisaa furi cadaaladiisii yaa xarga ka furi ama haddii kale jawrkiisaa kusii haynoo naar kusii tuuraya isagoo saa u xidhan buu imaanaya marka cadaaladday furo cadaalad aduu caadilaha cadaalad waa ka furi cadligii iyo cadaaladii waa ku maamuli jiray yaa ka furi haddii kale jawrkii baa naar kusii tuuraya marka wuxuu leeyahy fahuwa kalmacbuusi lamid yacan ladaatihi ninkan ma arkaysaan qaadiga ama xaakimka ama madaxda ah idmayso inuu raaxaysto ya raaxa ma haysto adigu waa tegay oo iska dhex fadhiisana shaabaad ku cabi b b c iskaga dhegaysan halkaasaad keet iska jiidata halkaa fadhiisan saaxiibada baata u yeedhaa iskala qosli la sheekaysan nacam hawadaasa iska qaadan banaankaasaad gogol iska dhigani intaasoo dhan ninkii madaxda ah uma suuroobi karto ama cabsi baa ka u diidi ama muruu'adiisi iyo haybadiisi inay hoos u dhacdu ka cararaya ninka qaadiga dadka ku jiro oo la qoslo kudhex jiro oo waxayo haybadiisa udheaysa haybadiisa udhexaysa dadkiiba qaar saaxiib la noqon hadhow muxaabaad iyo anaaniye iyo kala jeclaysho nin jeclaysi baa imaani saa darteed ba waxaa rabay qaadigu inuu mutaxafid ahaado ha gurigiisu iskaga jiri hal marba fug soo dhihi maxkamadii buu imaan maxkamadii imaan isagoo haybadiisa duuduuban tahay daqsi marin ayuu imaan oo indhihiisa maaratay caddaynaya markaasuu deena wax kala xukumaya dadko dhan marka waa shib weeyaan oo ka hebisanayaan ka hebisanayaan lakiin hadduu qosqoslo oo furfurmo de waa lagu soo dhawaanaya oo hadalkiisii oba la iska celin boona xashaysa malaha la ayib marka qof kale isaga macaankiisii iyo ladaadkiisii oo dhan buu qof laga xabisay buu noqonaya qof laga xabisay buu noqon fahuwa kalmaxbuusi oo kale way can ladaatihi wakiilaa kafayi labadiisa sacabood lamaama fi lxashri qiyaamaha markii la imaadana tuqal waa la xidi oo cadaaladiisa ama furi ama haddii kale halkaas ku xidhnaanaya ina linaqsi wlistidqaali fi lafdati lqaadi lawacdan aw mathal beytkan waa beyt cajiibah wuxuu soo geliyay baab naxw baab la dhaho naxwo u fiirsa marka wuxuu ku leeyahay ina linaqsi naqsiga ku sugan iyo walistidqaali cuslaysiga la cuslaystay fii lafdati lqaadi qaadi lafdigaa lafdatu qaadi ah la wacdan wacdi baa ku sugan ow mathal tusaalaha ku sugan buu ku leeyahay alqaadi isimka qaadi la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa ismun manquus qaadi aakhiruhu yaun laazima mucrab wey maksuur baa qablaha marka waxaa weeyaan manquus weeyaan oo ay maxbuusun can thuluthey xarakatihi saddexdii xarakaatul icraabka ahaa laba ayuu ka xabisan yahay manquus oo naaqis ah waa rafcadii iyo kasradii wey rafcadii jarki waxaa dihi jaa alqaadi marartu bilqaadi qaadi unbay taagnaan marfuucu calaamatu rafci damatun muqadaratun fi akhirihi manaca min duhuuri athiqal culays baa imaan jaa alqaadi u inaad tiraahdo waa la dhihi kara lakin culays baa ku jira marartu bilqaadi majruurun marartu waad ficil faacil qaadi majruurun bilbaa calaamat jari kasratun muqadaratun fi akhirihi manaca min duhuuri athiqal culays baa keenay marartu bilqaadiyi inaad tiraahdo waad dhihi kartaa lakin culays baa ku jira soo laakiin nasba xaalatu nas markuu joogo fatxada waa iska way sahlan tahay waa fududahayo waa way ka raytu lqaadiya adihii waad kordhabi raayatulqaadiya fatxatu daahiratu biakhiri badihi way kor u sahlan tahay lannahu fatxada iyo nasbada iyo waa akhaf alxarakaat wey marka ism manquus baa la dhaha waxaa kasoo horjeeda ism maqsuur kula dhaho saddexda xarakaba lagu qadari a ah, sida fata oo kale saddexda waxaa wey leannahu tacadur kaas tacadur baa la dhaha hiqal maaha tacadur wayba cudur way adkaatayba in ay ka muuqato xarakadii marka wuxuu ku leeyahy musanifka ina linaqsi nusqaanta inuu ismku ismu manquusa yahay naqsiga iyo walistidqaal cuslaysiga fii lafdi tilqaadi lafdiga qaadi naqsiga galay ee xarakaadkiisa ay ka wada muuqanaynin iyo hiqalka iyo culayska ku jira xarakadiisa qaar kamida aynan lagu hadli karin culays ka imaanayo lawacdan baa ku sugan sida uu xarakadiisa uu thiqal ogu jiro iyuu shaqadiisa hiqal iyo culays u yahay bule culays u yahay soo magaciisa baaba saa iska ahba oo hiqal ah famaa baaluka macnihiisana waa saas macnahana saasuu hiqal u yahay oo saddex buu uqaybiyey sooma xarakadii saddex salka saddex loo qaybiyey hal unbaa ka daahirtay soo maha qaadiguna maxaa nabig alay slam alqudaatu halaath ithnaani fi naar waaxidu fi ljanna soo maarti laba naar gelaysa qaadiyaasha iyo xakukaanta midna janno geli mid hal mid bay ka daahiri soo marti sgar macnihina waa saas kale oo man carafa alxaqa waxakama caleyhi ninkii intuu xaqa aqoonsaday haddana xaqii wax ku kala xukuma qofka asagaa keli a ka badbaadi kii laakiin xaqa isagoo yaqaana ka leexdo laaluush iyo iyo honga qaata iyo rushwo qaata isagoo wax garanaya naar buu geli kii jaahilnimo wax ku xukumay oo jahli iyo indhaanaan wax ku xukumayna naar buu galay soo maarti thuluthayn buu yaa naarta galaya mid baa ka badbaadi sidaas weeyaan wuxuu kuleeyahay xarakadiisaasuu la socdaaye kuwaana qaado ina linaqsi walistidqaali cuslaka fii lafdati alqaadi la wacdan baa ku jira ow amase mathal mathal iyo tusaalaa ku sugan laa tuwaazaa iyo laa tusaawa waa isku macno laa tuwaazaa lalama simo wax lala simo ma aha oo ma sinna ladatu lxukmi xukunka macaankiisa bimaa daaqahu shaksu shaksiga waxa uu dhadhamiyey oo ma dhigma ida shaksu shaksiga haddii incazala uu siimo wuxuu leeyahay madaxnimada iyo markaad madax tahay macaan bay macaan bay leedahay sax amarkaadi baa lagu maqli waa lagu hadal maqli xukun baa yaad fulini dhaqaalaad ku heli waa lagaa dambeyni macaan bay leedahay laakiin macaanka ooma dhigno maalinta aad weydo xukunkiiy masiidada weydo ninkii madaxda ahaa ee ladama didaayay maalintuu dhaco hal qof oo gurigiisa ziyaaran ma jirto qof albaabkiisa tegi ma jirto ya raggi maxarimada ka dhacay ma qof hadda isku isku lugeyn ba jira ma telefoonkiisa raadini maafi waa soo oodantay marka macaankii uu helayay iyo marka uu waayo kharaarka iyo dhibaatada uu soo gaarayso tan dambaa ka daran buu leehay ah, qofkii markii shaqada laga qaado ama shaqada sagad uu ka tago ama warqad uu timaado la yirahdo shaqadii waa maczuul ama waaba dhacdayba intii doorasho dhacdo waa dhacday la yihahdo dhibka kasoo gaari iyo wajixumada iyo dhafoorxumada iyo ihaanada kasoo gaari yaa ka daran macaanka markuu joogo meesha uu haysto sida wax lagu dadaala male marka waa macaan kharaar ay kadambe ka dambeeya muxuu kuu tari wey laa tuwaazaa lalama simo ladatu lxukmi xukunka macaankiisa bima daaqahu shaksu shaksiga wuxuu dhadhamin ida shaksu bima ladat lxukmi xukunka macaankiisa bima waxa uu daaqahu shaksu dhadhaminayo oo macaana idaa goortii lalama simo ashaksu shaksigu incazala uu siimo oo meesha ka baxo falwilaayatu falwilaayaatu madaxnimadu iyo mas-uuliyaadku wain taabad haba umacaanaatee liman daaqaha qofka dhadhamiyey qofka dhadhaminaya umacaanaatee macaanaatee fasumu sun yaa fi daka alcasal malabka kudhex jiro kuleh sun baa malabka kudhex jira waxaa macaan maolaysa sun baa kudhex jirta nicmat lmurdica wa bi'sat lfaatima buu nabig alay slam yiri nicmat lmurdica tii nuujinaysa wanaagsana wa bi'sat lfaatima tii gurinaysana dhibbaas badana markaad cabaysa ay macaan tahay laakiin markii aad kaa godho waa kaas marka xulafa lwilaayaatu madaxnimadu wain daabad liman qof haba u wanaagsanaato daaqa dhadhamiye fa waa macaan laakiin sun kudhex jiro qofka asaga xisaab baa utaalla hadduu xaaraam isku taabtana sun weeyaan korka ka macaan laakin sun ah hadhow loo cadaabi loo naari dadka hortiisa maarata lagu fadeexeyni masaakiintii iyo fuqaradii oo jannada gasha la xabisi oo su-aalo la weydiini marka sun baa ku jirta fasumu sun baa ku jira fi daka alcasr malabka gudihiisa nasabu lmansibi uu ku xeeldheeraaday masaladan dhowr buu kaga hadlay mas-uuliyadda iyo xilalka iyo inaan la fiirinin dhalateedkeeda iyo mamacaankeede waxa ka dhalanaya dhibaato ah in isha lagu hayo iskaga fogaado nasabu lmansibi mansabka sheekhan marka qaadi bu ahaa jiray ibnu wardi qaadi bu ahaa jiray ninka arkaysaan markii dambe qaadinimadii wuu tuuray wuu nacay waa ka cararay waa iskaga fogaaday waa diiday marka wixii waa tajribo iyo wuxuu khibrad uleeyahay oo garanayo yuu nooga sheekeynaya wax uu dhadhamiyey oo uu taabtay oo uu xogaal yahay buu nooga sheekenaya wuxuu leeyahay nasabu lmansib mansabka iyo mas-uuliyadda xilkeeda inuu qofku loo taago oo loo dhiibo nasab lmansib mansabka inuu qofka mansuub nasab u ahaado nasabki iyo e, mansabka mansuub bilmansab inuu ahaado oo mansabkii isaga ahaa iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii aan u taagnaa yaa awhaa jabisay jaladii aniga quwadayda wa canaa wa awhaa jaladii aniga waxaa jabiyey xoogaygii canaa-ii dhibaatada aan kala kulmay min mudaaraati safal dadka xunxun la macaamilkooda iyo maarayntooda marka wuxuu ku leeyahay sheekhu mas-uuliyaddii aan hayay iyo xilalkii aan hayay yaa wuxuu leeyahay jidhka jilcisay oo daciifisay tabarta ka qaaday a waa xil waa culays waa dhibaato tiibaa aminkan wuxuu leeya aan kasoo waqsan lahay xilkii aan hayn jiray mas-uuliyaddii yaa jirkaygii jabisay oo haa daciifisay oo jabisay waxaa kaloo jirkayga daciifisay oo jabisay canaa min mudaaraati safal maantoo dad kale celi iyo dad isku keen iyo dad heshiisii iyo ku maaratay jahli kugula dhaqmaayo oo kugu xadgudbaayo oo dhibaato iyo afxumo kugu hayo hadal macaan iyo mucaamalo wanaagsan iyo mudaaraad kula dhaqan ayaa naftiga qaaday bule naftiga qaaday ha naf jirkeyga jilciso la baaba-ay dadaan qiimo lahayn oo khiyaar ahayn mudaaraadkoodi iyo mucaamaladoodii iyo kala celcelintoodii iyo tanaasulkoodii iyo mas-uuliyaddii baa dhabarkaygii iyo jirkaygiiba daciifsay buu leehay nasabu lmansibi mansabka mas-uuliyadiisa iyo xilkiisa yaa uhaajabi soo jilcisa jaladi jildi maaha jalad iyo quwati quwadaydii waxaa baabi'isay nasab walmansab wa canaa-idina way baabi'isay wa owhaa jaladii waxaa kaloo jidhkaygii iyo awoodaydii tagsiiyey canaa-i a ah, mucaanaadkii iyo mashaqadii iyo dhibaatadeydii aan kala kulmaayey min mudaaraati safal asafal waa dadka safalada waxaa la dadka qiimaha lahayn sufahada duuflaalada ah aan macnaha lahayn aan qofka qadarinayn qiimeynaynin a ah, dadka noocaasoo kalea mudaaraadka kula dhaqmaayey warba saas ma warba ukaadi warba hadal macaan ku dheh wax iska sii taasaa aada ii dishay buu leh qasir ilamaala fi dunya tafuz fa fadaliilu lcaqli taqsiiru lmal halka hadda wuxuu ka hadlayaa inuu ka sheekeeyo musanifka raximahullah adduunyada iyo qiimaheeda meelo kale waan kusoo maray marka yadoojiilada soo gaabsuu kuleeyahay geeridi waa iska dhowdahay waana qira waa kado goortii ku qaban ma ogid mar walbaba naftaada la soco ka warhay adduunyada aadhaas waxarkeeda ha u daadinin haddaba ordin qasir gaabso alaamaala yadajiilada fi dunyaa adduunyada gudaheeda yadajiiladaad u qabto soo gaabi tafus waad liibaani oo ilaahay marka haddaad adduunka kasoo gaabsato aakharaad ku mashquulaysaa alla kacabsa ku mashquulaysaa marka faws iyo liibaan baad helaysaa naar waad ka badbaadi jannada waad gelaysaa faman zuxzixa can innaari wadkhil ljana faqad faas qofkaasaa liibaana ileenayn fa daliilu lcaqli qofka caligiisa waxa uu daliila taqsiiru lamal yadadiiradiisa inuu soo gaabiyo caqligiisii tusaysaa adduunyada qiimaha ay leedahay intuu garto inuu ka soo gaabsado oo qadar ayna lahayn uunan waxba siinin waqtigiisi qiimaha badnaa uuna iyada ku mashquulinin wixii ka qiima badnaa uuna ku halmaamin halmaaminoo yadadiiradi soo gaabsado caqliga qofkay tusaysaa fadaliilu caqli caqliga daliilkiisa taqsiiru amal yadadiirada qofka oo lasoo gaabsadaa yaa u daliil ah, ah. ina man yadlubuhu qofka marka tan waa tacliil adduunyada inaad soo gaabsato waxaa u cillo ah oo sabab ahoo kugu xumbaari de mowd baa qof mowd uu raadinaayo ma wax adduun uu gadajiiladiisa iyo waqtigiisa iyo amaashiisa ku xidho oo waxaasaan qaban doonaayo toban sano dambe labaatan sano dambe geeridina waata dhowdahayba ina man yadlubuhu lmowtu qofka mowdka iyo geerida uu dalbaayo calaa qiratin haddana kaaga daranka si kada ah uu mowdka u dalbi minhu xaggiisa jadiirun waxaa owlo oo xaqiiqa oo u haboon bilwajal inuu cabsado qofka malakumood uu si kada ah oo qiraa u qaban doono allalahi ninkaa inuu cabsadaa ufiican inuu aakhiradiisa u shaqaystaa ufiican in adduunyo qiimaheeda iyo qadarkeeda u ogaadaa ufiican maxaa yeelay mawd baa raadinaya daba socda subax walbaba wuu soo kallahaya meel buu noo soo joogaa meel buu soo marayaa kol buu uu soo dhawaa xalayto maantu kasoo dhow yahay xalay maantu kasoo dhow yahay saacaddan hadda aan fadhinuu sii dhow yahay marka war walba wuu soo dhawaanaya xaggaasa usii ordayna sangu nagu soo ordaya inamaa yadribuhu lmowtu qofka mawdka uu dalbayo calaa qirati si kadaa minhu xaggiisa jadiirun bilwajal inuu cabsado oo alla ka baqo ayaa owlo aho qiimo badan oo owlo u ah oo qofka asaga uu ilaaliyo nacam ib wazur giban tazid xuban faman akhara tardaada aqsaahu lmalal saas ah, ku leeyahy musanifka wuxuu ku leeyahay ib ya soo celiya kuwa hadda soo akrin labada udambeysa wey labada hadda udambeysa weyaan si gaar gaar haddan celiyay celiyey ib ku leeyahay ka maqnow a ib wazur ziyaaro iban waqti waqti tazid waxaad ziyaarsanaysaa xuban jeceele faman aktara atardaada qofka noqnoqoshada badiya aqsaahu waxaa fogeyni almalal noogitaan laga noogo halka wuxuu ka hadlaya laba qodob ziyaarada in la isziyaarto laiska warhayo la isbooqdo wanaagga iyo qiimaha ay leedahay a ah, in la isziyaarto maxabada ilahay wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya wlmutajaalisiina fiya wlmutasawiriina fiya wlmutabaadiliina fiya maxabadeeda waxay u waajibtay bu ilahay leeyahay kuwa aniga daraadda isku jeclaada aniga daraadda uwada fadhiista ah, aniga daraadda uwada fadhiista qur-aanka la akhrisanayo cilmiga la baranaayo lilahi ilahay dartii wey kuwaasay maxbada u waajibtay almutazaawiriina kuwa isku ziyaarta fiiha ariga daraday walmutabaadiliina fii aniga daraday wax isku siiya kuwaasay maxabadeyda iyo jeceelkayga u waajibtay bu laleeyahy soo nin xadiidkii saxiixa muslim kusugnaa min xadii abi hurayra nin baa wuxuu ziyaartay nin kaleo saaxiibo ahayeenoo tuulo kala jooga isagoo sii socda hadda ilahay baa wax walba la socda qalbigiisa garanaya malag buu usoo diray suurat bni aadam suura bni aadam leh wuxuu yihi ninkaa utago bal wareysa imtixaan ka qaad dhadu u galay biniadam iskaga dhigay haye war xagga socotaa tuuladaas maxaa daraadinaysaa azuru akhun lii nin walaalkay aan ziyaarinaya muslimo walaalnimada aan islaamnima ku walaalownay ma wax oo kaa dhenaga dhexaysa abaalo uu ku galay baa jirto ood usoo abaalgudayso maya buu yiri ilahay dartii baan u ziyaarinaya markaasu wuxuu yii waxaan ahay rasuul ilahay isoo diray anuu ilahay isoo kaa diray hal qof baa loo soo diray rasul somaa ninka keliya rasulka malagaas ninka keliya loo soo diray cirka loo soo diray waxa ninkaa utag ninkaasa lagu diray waxaan ahay rasuul ilahay soo diray anu aliso kaa diray ilahay inuu ku jeclaaday baan kuu sheegaya buu yiri ah, ah. ilahay inuu ku jeclaaday bian allaha qad axabaka kama axbabtahu fiih sida daraadii ninka ugu jeclaatay usoo ziyaaranayso ayuu ilahay kuu jeclaaday subxana watacaala marka ziyaaradu waa sidaas oo muslimiintu xuquuq isku leyihin haduuba qofka jiran yahay oo mariid yahayna ciyaaratulmariid weeyaan oo fi makhraafin min aljanna qof janno guranaya uu lamid yahay marka laakiin ziyaarada ayadaa waxay u baahan tahay aadaab bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in wakti wakti loo sameeyo in xilli xilli laga dhigo adigoo lagu xiisooday warbarya hebel maana arkay laleeyahay inaad tagtaa ah, warwaa hebel warbaryaha kumaan arkin war soo dhawow bal lagu dhaho laakiin niska horaa timid niska dambena waa kan fiidkina waa soo istaagti maarti aadaanka horena waad joogtaa arrintaas maxay keeni malal ah, si walba lagu jeclaa meeshaasi qofkaa waa laga daalay warkiibaa haddana socda xilli xun buu socdaa markaa arrinaba xilli xun buu socdaa ah, war maxaa wada qosol ma jiro farxad ma jirto shaashubid ma jirto lagaa daa lagaa noog ya tala imaanaysa taa lama rabo taa lama rabo marka si maxaba iyo jeceel iyo unsi iyo waheshi iyo ay urimaato wati wakti ziyaarada ka dhigo ha saas wey ibzu ib ka magno marow wazuurdeena ziyaaro soo dhig iban xil watan ibanta wati tasdiid tasdiid waxaad ziyarsanaysaa xuban xadiid marfuuca ila nabi sal sl slam bacd waa ka sheegeen zur zur kiban tasdad xubaa xadidkaasu ishaaraya ib maqnow oo wazur ziyaara iban xili xili tasiid xuban baa ziyaarsan fama faman akthara tardaada noqnoqoshada qofkii badiyaa iyo ziyaarada iyo ay ka tan aksaahu waxaa fogeyn almalal noogitaan laga noogay baa fogeyn qofkii dhawaa ee la jeclaa wuu fogaaday waa la fogeeyey noogidaa laga noogay baa fogeynaysa marka arrintaa in lagaa noogo lagu naco ha gaarsiini wey arrinta wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah waslam ala nabiina maxamed